wacan dhegeystayaal idilkiin baa meelo joogtaan si walbaad inoo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimada xada taarikhda ku heeseysan tahay bisha koowaad sannada qodobada barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dab khasaare xoogan geystay oo ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha qaybo ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka dib koonfur galbeedna waad degeysan doontaan jubbaland waxay ka hadleen howlgalla ay ciidamadooda ka sameeyeen deegaano ka mid ah maamulka ciidamada dowladduna waxay howlgalla iyo dhiqaaqi ka wadaan qaybo ka mid ah deegaano hoos taga degmada xardheere ee gobolka mudug madaxweynaha dalka baraaziilna waxa uu shaqada ka eriyey taliyihii guud ee ciidamada waddanka qodobadaas iyo qodobadan ugu soo korra ayaad degeysan doontaan ee u diyaar garooba ogaal heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacwiyey aad xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayoo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari ku jiir iyo boron gobacan ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliya waayaan kii kala gegima ina kala geeye gurma go-an ingegan iyo allow geed qalalay kaa dhig gebigaaba midkaasow rabu goban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababshe geengeenle iyo gumuda ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weeraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeye gudcurmaani ruba ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin qaybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan gudagelina dhegeystayaal aynu ku bilownee xalay waxaa dab xoogan uu ka kacay qeybo kamida ah suuqa weyn ee bakaaraha debka oo xili dambe oo saqbartankii a ah, qeybo kamida ah suuqa ka kacay waxa uu sababay khasaare xoogan oo soo gaaray dadkii ganacsatada ahaa ee marka ku halka ganacsiyada kala duwan qeybaha dabka uu ka kacay waxaa ugu weynaa qeybta dahablaha ee suuqa bakaaraha iyo qeybaha kale ee maacuunta iyadoo markii dambena uu qeybo kale ku faafay waxaa la aaminsan yahay in dabkan uu geystay khasaaro maaliyadeed oo aada u badan inkastoo weli aan la sameyn tiro koob sax ah haddana waxaa lasoo sheegayaa in khasaaruhu yahay mid aada u ballaaran dad badan oo markaa hanti haystay intii uusa dabka kicin ayaa haatan la aaminsan yahay inay ku hanti beeleen dabkan kacay oo geystay khasaaro markaa maaliyadeed oo aada u badan qaar ka mid a ah ganacsatada suuqa oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay dareenkooda iyo sida ay wax u dhaceen mani meesha waa dada hantidooda ku gudatay ah, masiibo haddii oo mawdka weyn ma jirto oo bani aadamka qabsata marka dad maanta xoola lahaay xalay markay caawa laba sac markay baxayeen xoola lahaay oo dukaan lahaaya ah, maanta aan dukaan lehn oon xoola lahayn ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo aniga dadka meesha ka shaqaystaa ka mid ahay aniga harqaanan tolaa haddii dhowr harqaana ii tir rag badanoo derisna wax badanaa ka gubtay anigana waxna waa ii gubteen waxna waa ii badbaadeen marka alxamdulilah ilaahay intuu wax ka gubteen bedel khayr qaba ha siiyo samir iyo imaan allaha siiyo kuwa aniga xaafaddeedan joogaba xaafaddeedan joogi anoo xaafaddeedan joogo inaan jiifto u diyaar garoobaya rag oo macnaha suuqa ka agdhow oo suuqlaya soo wacan in dabkacayaa la ii sheegay sidaas ku soo baxay hmm, waxaa waaye caawa meeshaas waa meesheedii oo soo jeedka hadda ujeedi waa basbeeshay marka xaaladana waa sidaa ujeediintay wax laga warami kara ma hadda lagu cabiri karo ma ahan meeshaan waxay ahaa jirtay ujeedi dhammaan harqaaman waaye dhaqaamo waaye iyo bacadlayaal oo iskugu jiraan marka markii saas loo sii baxo waa dhanka dahablaha waaye xalbaariyo agagaarkeeda waaye meeshaan gaar ahaan waxaa lihi jiray luuqatu maalada wallaahi ma garan karno soo sidaan u socda anagaan na soo telefoon gariyey na la soo wacay ma aqaan hadda say wax ku jiraan meesha ka kacab intaba waxaa la sheegaya maqaayad oo cusub oo hadda la furay oo meesha ku taalo waxaa la sheegaya dadka sidii aan xogaha ku maqleeno oo dab ka kacay waxaa meeshaan ka dhacday musiibo rabbaaniya daba ka kacay meeshaan waa ganacsigii meeshii malabkii xarqaamadii dukaamadii xalwooyinkii meeshii eriyada daable oo dhanaa gubatay dabaa ka kacay waa musiibo rabbaaniya dadkii ganacsatada xoolaha kulaa waa gubteen annaga waxba kuma soo gaarin meesha dabaa ka kacay xoolaheena ma u jeedin meeshay ku gubteen qaar ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha oo dab khasaare geystay oo xalay ka kacay ay ahaayeen oo ka hadlayay waxa ay markaa goobjoog u ahaayeen wixii warare kusoo kordhana waad maqli doontaan dhegeystayaal markan koonfur galbeed haddaan eegrana magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed weli waxaa ka socda kulamo iyo sidoo kale arrimo kale oo xal loogu raadinayo inuu najaxo shirka dib heshiisiyiinta koonfur galbeed ilaahi haatan waxaa magaalada ku sugan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulmo kala duwan la qaadanaya xubnaha siyaasiyiinta ka aragtida duwan hogaanka koonfur galbeed cabdicasiis laftagren odayaasha dhaqanka waxgaradka bulshada qeybaheeda kala duwan madaxweynuhu waxa uu la kulmay xubnaha golaha wasiirada ee koonfur galbeed qaar ka mid a ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka uu kala hadlay sidii markaa uu guuleysan lahaa shirkan dibheshiisiinta oo weli ka socda magaalada baydhabo hore waxaa uu la kulmay xubno siyaasiyiin oo ay ku jiraan murashaxiin doonaya inay qabtaan xilka hogaanka koonfur galbeed waxaana madaxweynuhu mar waliba ku celinaya inay muhiim tahay in la helo koonfur galbeed eh, mid ah si markaa ay ugu guuleystaan hanaanka federaalka haddaba waxaan wax ka weydiiyey in shirku guuleysan kara iyo in kale iyo arrimaha kale ku gadaaman kala aragduwanaanta siyaasiyiinta koonfur galbeed brofesor maxamed cumar dalxa oo horey u ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya eh, bismillaahi raxmaan raxiim eh, kulmay waa mahadsan tihiin eh, shirkaas maaragtay aad xustay beriyahanba waxa uu ka socday baydhabo ujeedkan ay ahayd in dib u heshiisiin loo sameeyo siyaasiyiinta xurgufta ka dhaxaysa ee reer koonfur galbeed ama ha noqdaano musharaxiin ama murashaxiin aan idhaahdo iyo maaragtay dowlad goboleedka hadda ee duban ee madaxweyne ka yahay masooxojihiis la figaleen intaba eh, ujeedkii kolleyba oo ayada laga lahaa iyo tegistii madaxweynaha ee shirka uu furay eh, isagana weli ku sugan ee wadahadallo oo weli eh, maaragtay la kala yeelanayo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale laftirkii talayaasha ee wakiilada ka ah koonfur galbeed waa sida shalayba ay dhacday inuu qolihii wasiirada ee uu la shilay sida maanta lagu wadana inuu golaha wakiilada ama ee baa laba qoodi la shiri doono madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud intaba de waxay ka turjumaysaa inuu weli shirki socdo oona wixii ka soo bixi lahaa de kolleyba natiijadeeda ilaahay baa maaragtay garanaya aniga ilmuqayb ma ka hadli karo laakiinne waxaa la rajaynaya waa inay ka soo baxaan waxa wanaagsan maadaama juusdigii la geliyey hegestii madaxweynaha ee miisaanka u yeeshay shirka iyo furitaan dhammaan waxay ummad soomaaliya ka suulayaan inay ka soo baxaan wax koonfur galbeed oo dhan dan u ah haddii la waayana hadda in lagu baajiyo dabalaatihii ee meesha la waday iyo iska horimaadiyadii ee bariikan dhamac ee laga yaabay inay dhexmaraan waa gartay madaxweynihii federaalka ku sugan oo jamhuuriyadda xasan sheekh guddoomiyihii golaha shacbiga kulamee waxa la qaadanayaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo xubnaha siyaasiyiinta kale aragtida duwan marka la eego sida wakhtiga iyo juhdi ugu bixinayaan madaxweyne xasan sheekh iyo guddoonka golaha shacbiga mis shirku waa najixi karaa marka loo eego darafyada ku lugta leh iyo sida wakhti iyo juhdi loo gelinayo najuxid iyo najuxid la-aan waxay ku xiran tahay dadka iyaga ee arintaasi la doonayo inay qaataan wixii talaa ee ka soo baxo shirkaas una hogaansamaan marka weli maadaama aan go-aamo iyo wax laga soo saaray hadda aanan weli maraha lagu hayn aan sugno markii ay soo saaraan go-aamada iyo qodobada wixii lagu heshiiyo ama wixii laysku diido markaasaan dhihi karnaa maaragtay waa najaxday iyo way fashirantay waa gartay madaxweynuhu wuxuu baydhabo kaga dhawaaqay furitaankii shirka dibujisiinta in laga bilaabi doono koonfur galbeed wejiga labaad ee dagaalka dhanka al-shabaab marka iyadoo weli kala argudwanaanta koonfur galbeed siyaasiyiintoodii hogaankooda ay taagan tahay iyo khilaaf misleedaha marka waa la bilaabi karaa gulufka dagaal ee ka dhanka al-shabaab arrimuhu isma saarna hoggaanka ee siyaasiyiin doonaya inay meesha waqti nidaamka ka dhisan inuu meesha ka baxo ku andacoonayaan waktigii waa dhammaaday nidaamka waa in ay meesha kuqaadaa doorasho iyo baarlamanka ama golaha wakiilada ee sharciga isaga uga wakiilka ah maamulkaasi oo siiyey way extension ama hal sano muddo kordhin ah ee nidaamka hadda ka jira meesha ama dowlad goboleedkaba dheh taana haddee laftirkeeda haddii laysla wada aado nidaam sharci ah su-aashu ma khusayso madaxweyne cabdicasiis laakiin waxay khusaysaa golaha wakiilada uu maanta la shiri doono madaxweynuhu awood ma u leeyihiin inay ay sameeyaan muddo kororsiin golayaasha dowladda ama xataa ha noqdee federaalka ha iyo waxaan ka sugaynaa waxa dadka sharci yaqaanada ah haddii la siiyo inay ka jawaabaan su-aashaasi intanta ka horeysa waxaan ognahay inay maamulgoboleedyo kale ee ay korsiimo hameeyeen oo muddo hal sana oo iswaafajinayaan doorashada ee maaragtay ee soo socota iyo maaragtay eh, golayaashooda iyo dhammaan inay hal mar isla wada maaragtay eh, dhammaadaan ma la wada qaadan doonaa aragtidaasi laakiin hadii ay tahay midna uu ogolow midna u diid oo nidaamyo iskhilaafsan qolana federeeshanka iyagada ay haysato oo loo aamuso qolana laga dabalaalaado hadii marka taasi eh, meesha iyada ay maartay soo gasho kolleyba fikraduu way baahayaan maxaa hebelna loogu ogolaaday hebelna loogu dhiidayna way imaan taasina ay ku xiran tahay aqbalaadeeda iyo diidadeeda dadka talada ay ka socdo oo dhammaan oo fur galbeed yaabo kala duwan baa wax loo qabanayaa anigaa kamid a ah dadka ka soo jeedo dadka ee wax qaban karo oo haddii hadii maanta ee ummadda soomaalida ay og tahayne ee ayaga ay si xaq ah oo nidaamka ee dowladnimo ee khilaafsan ama wixii doorashooyinla soo maray ee la kulmay baan ahay dhibaatadeeda balse laakiin dareenkayga wuu ii diidayaa wax masiirka ummadda soomaaliyeed ku xiran iyo waxa aniga tayda ku xiran inaan isbarbardhigo oo hadii aniga aan waayo sidii aan rabay ka burburto maartay koonfur galbeed dagaaladu ha huraano walaada hmaartay ha bilaabato iyo ha lagu kala tago arintaana aan hisxiri waayo qaranka ayaa iga weyn waxaa iga weyn danaha ummadda soomaaliyeed ee koob ee masaalixda guud iyo jiritaanka iyo nabadda waxa aan tegayno ee meesha loo daacay ee wada jaanqaadin waa cadaalad la-aanta ee meel weliba samayn ku leh ama federaal ha noqoto ama ha noqoto maamulgow soomaalida ma u muuqato cadaalad inay ka hadasha laakiin qof weliba dantiisa markaa nin waliba dantiisa ma heli karo laakiin haddii cadaalad la helo kursigeena hal qof aan ku fariisan lahaa inta kale cadaalada deeqii lahayd maxaa la gudboon siyaasiyiinta koonfur galbeed iyo hogaankooda si ay ugu dhimiriyaan shacabka dhibaataysan ee ku nool deegaanada saddexda gobol ah oo aan horumarada badan haysan inta badan deegaanadu go-doonsan yihiin marka si shirku u najaxo koonfur galbeed mida loo helo maxaa la gudboon xubnaha siyaasiyiinta ee isku haysta uun kursiga waa maadsan waa su-aal muhiim ah geed fadhiyada maaragtay eh, ama taankii madaxweynaha eh, jamhuuriyadda soomaaliya ee runtii kale iyo dardaaran nuxur leh uu u jeediyey siyaasiyiinta uu ka waxyaabaha ee eh, dadka u ah jiritaanka koor galbeed iyo shacabka maamulka hoos yimaada dowlad goboleedkaasi waana dardaarod ay ahayd haddii ku dhaqankeeda ay ka gasho waa wax u wanaagsan dhammaan reer koonfur galbeed gobolladooda hadha saddexda ah ama laftirkeeda maarasad ahaan waxaa u dhaxeeya ee xurgufta iyo isbaandhaafka ee siyaasiyiinta hadda ee ku hardamaya halkaasi sidoo kale intii hadashay annuxurka aan ka soo qabto madaxweynaha koonfur galbeed xigmad buu isagana adeegsaday mudan cabdicasiis oo uu yidhi waxaan noqonay laba nin oo aanan ma aragtay madaxooda wax difaaca ku yaala aanay jirin oo yuul ah misana ku dagaalamayo shallo oo nin walba anaa ku shallaysanaya isii oo aan wax tiraa midna midka kale aanan ku haynin madaxa la rabo in la shalleeyo taasina macno weyn bay ayadana ay u lahayd oo iftiiminaysay laba lolate maxay ka leeftaa shabeelaha hoosaha aad leedahay iyo koonfur galbeedda iyo bakool yani kuligooda waa aanan yani gobollo karin oo dadkooda ay kala xadhiban yihiin horumar la-aan iyo adag ee abaaro iyo colaad ku habsaday marka dadka loo tarin lahaa iyo xilka laysku dagaalinayo wixii meesha ee ujeedka loo qaadan lahaa ee mas ballaaran way kala dhantaalan tahay bal horta marka hore ha la helo ninkii yiri balaanta badhan fadhidaan iska gooyaa mise midka foolka igaga taalo oo horta aan fariista midda fadhiga iga jar tiina waxa waaye garashay u baahan tahay adkaysi bay u baahan tahay sabr bay u tahay qarsoor bay u baahan tahay cadaalad bay u baahan tahay marka waddadii loo bari lahaa ayaa waxaa loo baahan yahay sidaba in loo baro oo aanan noqonin nabarka or laga dhadhayo oo aan maaragtay la hormariyo hoosba isaga weli uu ka diibko oo aanan dalkeeda tegin cidi aan wax tabanaynin ma jirto gobol aan wax tabanaynin ma jirto meel aan wax tabanaynin ma jirto ilaahay baa laga heli karaa horta ummadda soomaaliyeed cadaaladdan iyo waxaa qof waliba uu doonayo oo asaga inuu helo balse laakiin se uma eka un ayaa laga la-yahay meel kastaba oo cadaalad daradaasi iyo dhibaatada iyada ay keentay sidii looga bixi lahaa ayaana maajabtahaba ka dhex muuqan brofesor maxamed cumar dalxa oo kamid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii tobanaad ee soomaaliya ayuu ahaa wax ka weydiinaya arrimaha shirka diiwanshadeynta koonfur galbeed soomaaliya markan galmudug haddaan aadno degmada xardheere ee gobolka mudug iyo qeybo kale oo deegaano hoos yimaada waxaa dhaqdhaqe ciidan ka wada ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa galmudug oo howlgallo ballaaran ka wada iyadoo shalay lasoo wareeyey in dagaalo iyo duqeymo ay ka dhaceen deegaano hoos yimaada degmada gudoomiyaha degmada xardheere maxamed yuusuf kulmiye oo keenan la hadlay ayaa ka warbixiyey howlgallada deegaamadu dhinaca galbeedkay ugu degan yihiin degmada xaradheere jawle iyo waxay u dhexeysaa xaradheere meeshaasna waa meel baadiyaha aan ku tilmaamayo dambas iyo dabdheere iyo diiranle saddexaas meelood ayaa laga bixiyey waana lagu dawa jiraa haddii ila yiraahdo meeshay galaanaa naga dawdali doona haddii ila yirahdo khasaaro marka aada gaarsiiseen ma jiraa mase noo sheegi kartaa inta uu loo egyahay afar baabuurna cadawga waa laga gubay khasaarahana runtii waxaa la dhigi karaa qiyaastii markaan qiyaas ahaan kuu siiyo afartan shan meesha uga carreen dhaawacyo badanna waa laga hayaa waana ku daba jirnaa hadii la iraa waa gartay idinka dhankiina maxaa idin soo gaaray nanka hal askari oo wax naga soo gaareen ma jiraan afar wiila askariyaa naga dhaawacantay wax dhimashaana ma jiraan maxaa ku caddayn kartaa marka in dhaawacyo afar ah keliya idin soo gaareen dhanka al-shabaabna aad markaa u geysateen jab xoogan oo afartameeyo ay ka carareen ayaad sheegaysaa dee walaalo meesha dee wax qadafu kama shaqeeyaan saxaafadda inaad joogna inaad joogto aaday u fiicneed laakiin dee anaa ku cadeynay hadda goobihii lagu dagaalamay yaa ku sugan ciidamada dowladda ku sugan iyo dowladda um, kuwa stateka galmudug ciidamada daraawisha galmudug iyo ciidamada xooga dalka kusugan waayahay dagaalada aad kula jirtaan kooxda maxaa qorshaha idinkaga degsan in laga sifeeyo dhammaan galguduud iyo mudug inta ay ka joogaan dowladabada galmudug inta ay ka joogaan inaan ka sifeeno ayaa naga degsan mhm. kadibna dee aan u ujihaysana meel walba ay ku sugan yihiin inaan ka sifeeno insha allah deegaanada gacanta maamulka ka maqan intay la egyihiin ilaa iyo hadda inta la xisaabiyey oo ay al-shabaab ku sugan yihiin waxay jecel yihiin ka maqan deegaanka jawle dumaaye dabagalo galhareeri garowlo xeendheere arbur intaas ayaa naga maqan intaasna sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rajeynaa insha allahu inaan gaarno dadku waa soo bilowdeen waana kusoo laabteen waxaana nooga degsan insha allahu inaan si hagaagsan oo maamul wanaagsan ah oo dadku runtii cadayda iyo wadiniyada intaba inaan ka dhisno mudada ay muddo badan ay cadowgii ragaadiyeen oo saddex toban sano iyo abaf ay joogaan dadka inaan dhowri caqiidadana ka dhisno oo diniyadana aan barno intaas ayaan insha allah ka hirgeli doonaa ugu horaantii waxa ugu waaweyn ee dhanka horumarka ah ee ka maqan degmada hal iyo laba hadaad noo sheegi karto walaalow magaalada horumar badanaa ka maqan waad dareemi kartaa magaalo saddex toban sano ay haysteen cadawgu waa magaalo duntay dhir badan ee ka baxday bilicdii magaaladaa maqan adeegii caafimaadkaa maqan iskuolkii waxbarashadaa burbursan ehm, caafimaad la-aanaa jirto dadku abaaro badanaa isugu xigsaday ehm, waxay u baahan yihiin dadkan in loo gargaaro lagana samata bixiyo xaaladda ay ku sugan yihiin dhanka maamulka ma idinka caawiyeen waxyaabaha ku saabsan arrinkaas gurmudku insha allahu tacaala maalmaha soo aadan inuu soo gaaraan rajeyeyno haddii la iraado ugu dambeyntii hadalkaaga maxaa kusoo gabagabeynaysaa waxaan kusoo gabagabeynayaa horta dee ummadda soomaaliyeed inay dadkan abaaruhu daashadeen ay usoo gargaaraan iyo hay-adaha gargaarka samafalka ehm, waxaan midda kale aan baaq u diraa wiilasha dhalinyarada ah ee lasoo qalday ehm, hal fursaday haystaan fursadda ay haystaanna waxay tahay inay isi soo dhiibaan Ehm, fursad dambena ma heli doonaan xabado hadday bilaabato wax fursadaba ma jirto intaysan xabada bilaabin inay soo dhiibaan intaasaan ugu baaqaya gudoomiyaha degmada xaredheere maxamed yuusuf kulmiye oo keena la hadlay ayuu ahaa barnaamijka ogaala degeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan dhegeystayaal weli barnamij war dhegeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaal markan jubbaland adaan eegnana afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland waxa uu warbaahinta uga warbixiyey howlgallo shalay ay ka sameeyeen qeybo kamid a ah deegaanada jubbaland ciidamada daraawishta maamulka wuxuu tilmaamay in deegaano ay ka saareen al-shabaab welina ay sii labajibaari doonaan howlgallada karanka al-shabaab ee deegaanadaas dowlad goboleedka jubbaland oo kamid a ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliyeed waxay ka jawaabtay baaqii madaxweynaha jumhuuriyadda soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud laysku waafaqay in dagaalka in la qaado si wada jir ah in dagaalka soomaaliya oo dhan loogu qaado kooxaha khawaarijta ee ummadda soomaaliyeed dhibaatada gaadhsiiyey waxay qaaday dowladda jubbaland dagaal qorshaysan oo laga baaraandegay magaalada kismaayo yay ka qaaday waxay maarka muxuu ahay ay ku qaadeen ciidamada jubbaland deegaanka janaan cabdaleh oo ah xaruntii ugu weyneyd ee khawaarijtu ay ku qaadi jireen canshuuraha ay ka soo geli jirtay lacaga lagu qiyaaso ilaa oo kun oo dolar meeshaasoo meel istaraatiiji ah oo aad iyo aad maaragtay ay maaragtay ay ugu xisaabtami jireen ah intaa kadib dagaalka ay qaaday dowladda jubbaland ee bilowga ah waa dagaal wejiye badan oo meelo badan ay mxuu ahaay mxuu ahay mxuu ahay ku wajahan oo ay dagaalkan uu yahay kii koobaad ee dowlad goboleedka jubbaland ay hadda qaaday iyadoo horey buu sii jireen dagaallo fara badan oo sida maaragtay jiidda hore ciidanka jooga sanguuni ay mar walba mxuu ahay maalin walba dagaalka ay geli jireen iyaguna laga yaaba inay hoor usii dhaqaaqaan dagaalkan ay dowladda jubbaland qaaday waa dagaal qorshaysan oo wejiyo badan oo kala gedisan leh oo qorshaysan oo insha allahu tacaala aan rajaynayno inuu sidii loogu talagalay uu u dhaco afhayeenka wasaaradda amniga jubbaland ayuu ahaa oo ka warbixinaya howlgallo ciidamada jubbaland ay ka sameeyeen qeybo ka mida ah deegaanada marka new zealand haddaan eegrana wasiirkii hore ee arrimaha covid ka u qaabilsanaa wadanka chris hipkins ayaa la xaqiijiyay inuu noqon doono ra-iisul wasaaraha bedeli doona ra-iisul wasaarihii wadanka ee oo dhowaan is hipkins waxa uu helay taageerada xubnaha baarlamaanka ee xisbiga shaqaalaha wadanka waxa uu noqday musharaxa kaliya ee markaa doonaya xilkan waxaana markaa uu helay kalsoonida xubnaha baarlamaanka jasinda ardren ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhawaaqday in iska caasili iska caysishay xilka shaqadana ka tegi doonto kadib shan sano oo markaa la rabay inay xafiiska joogto balse ma dhicin hibkanis waa afartan iyo afar sano jir waxaa la filayaa in markan arbacada loo dhaarin doono inuu noqon doono ra-iisul wasaaraha wadanka waxa uu haystaa ilaa sagaal bilood inuu dalka u dareeriyo nidaam doorasho oo sax ah si marka ay ugu tartamaan xubnaha xisbiyada konserfatiifka iyo xisbiga shaqaalaha tani waa mid aada u weyn waa mas-uuliyad nolosheeda ku weyn ayuu u sheegay warbaahinta kadib markii lagu dhawaaqay inuu noqon doono ra-iisul wasaaraha cusub ee wadanka new zealand aad ayaan u hayaa tamar waan ku faraxsanahay waxaan rajaynayaa inaan geli doono loolan adag oo mas-uuliyad ah ayuu yiri master hipkins oo la filayo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha waddanka new zealand new zealand waxaa markaa shaqada ka tagtay ra-iisul wasaarihii waddanka oo markaa ahayd haweeneedii keliya ee shaqada ku heshay si markaa tartan furan ah oo ay usoo tartantay waxaana ay ahayd haweeneedii ugu horreysay oo jagada ka qabatay wadanka balse waxa ay noqotay la yaab leh kadib markii ay ka tagtay shaqada iyadoo aan markaa la filayn waxa ay tilmaantay inay dareemayso in mas-uuliyaddu ku adkaatay shaqadu ku badan tahay markaana ay u baahan tahay in markaa ay nasiino gasho sidaana ay shaqada kaga tagtay ninkan haatan noqon doona ra-iisul wasaaraha cusub ee wadanka masar jibi hepkins markii ugu horreysay waxa uu ka mid noqday xubnaha baarlamaanka new zealand sanadii laba kun iyo sideed waxaa xilligaa wixii ka dambeeyeyna waxaa sanadii laba kun iyo labaatan markaa kadib uu noqday loona magacaabay bishii julaay inuu noqdo horey waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka waddanka balse si gaar ah waxaa loo saaray mas-uuliyadda cudurka covid nteen oo dunida saameyn ballaaran ku yeeshay sanadii laba kun iyo labaatan intaa kadib waxauu haatan mar kale fursad u helay ninkan inuu noqdo ninka keliya ee markaa bedeli doonaa jasinda ardren oo ahayd ra-isul wasaarihii wadanka new zealand oo shaqada ka tagtay tanzania markaan haddaan eglana xubnaha xisbiga mucaaridka ayaa markii ugu horeeyay waxa ay sameeyeen isu soo baxa madibadbax tan iyo sanadii laba kun iyo lix iyo toban markii la qaaday xayiraad lagu soo rogay xubnaha mucaaridku inay sameyn karaan bandhigyo iyo banaanbax waxay arrintaa kordhisay rajada laga qabo in la helo siyaasad furan oo dimuqraadiyada dalkan dhaca bariga qaaradda afrika madaxweynaha wadanka tanzania saamiya suluhu hassan waxa markaa iyadu bishan qaaday ganaax horey loogu soo rogay xubnaha mucaaridku in ay dibadbaxyo sameyn karaan arintan waxa ay keentay in markan ay ku dhiiradaan xubnahani in markan ay soo bandhigaan ajendadooda siyaasadeed isu soo baxyana ay sameyn karaan waxa ay ku tilmaameen arintan inay tahay mid muhiim u ah dimuquraadiyadda iyo nidaamka in talada la wadaago wadanka dadkuna wada leeyihiin ay muhiim tahay taageerayaasha xubnaha xisbiga mucaaridka ayaa isugu soo baxay magaalooyin badan oo ka mid a ah dalka tanzania iyago markaa soo bandhigaya aragtidooda ku aadan waxa ay xisbigoodu aaminsan yihiin waxaynu ahayn dad in badan ku jiray aamusnaan toddoba sano ugu dambeyn waxaan dareemaynaa in dib u soo noqday xorriyaddii iyo sidoo kale dimuqraadiyaddii hore ayaan u socon doonaa ayuu yiri mary dismas mawanza oo ah mid ka mid ah dadka degan magaalada caasimadda ee waddankaasi ee daarusalaam wakaalada wararka a f b ayuu sidaa u sheegay waxaa la aaminsan yahay in arrintan ay dhabaa u xaari doonto in nidaamka dimuqraadiyadda tanzania uu noqon doono mid furan ay xubnaha xisbiga mucaaridku iyo xubnaha kaleba si furan ugu tartami doonaan barnaamijka hore ad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal barnamij wala dhegeysanaysaan idaacadda kulmin waad nagal socotaan dhegeystayaal markan brazil haddaan eegno madaxweynihii waddanka brazil luis inacio lula da silva wuxuu shaqada ka eriyey madaxii ciidamada ahaana taliyihii guud ee ciidamada waddanka genaraal julio cesar de aruda kaasi oo lagu eedeeyey mas-uuliyad darro ku aadan in dibadbaxyo rabshado wata oo dhismayaasha dowladda ay xubno taageersan madaxweynihii hore ee waddankaasi jai bolsonero ay sameeyeen toddobaadii lasoo dhaafay luula zilfa ma magacaabin bedelka xubintan uu shaqada ka eriyay ahaa taliyihii guud ee ciidamada waddanka balse qoraal rasmi ah oo lasoo dhigay mareegta baraha bulshada ee brazil waxaa lagu sheegay in genaraal julio cesar de aruda laga saaray shaqada laga eriyey wakaalada wararka a f b iyo reuters iyana waxay soo xiganayaan xubno saraakiil sarsare ah oo markaa caddeeyey shaqka eriyadda taliyihii guud ee ciidamada aruda ayaa hore waxaa u bedelay genaraal thomas miguel ribeyo baiva kaasi oo markaa isagu ahaa madaxa ciidamada oo si guud ciidamada u maamulayay arintan waxaa imaaneysaa kadib markii kumanaan ka mid a taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalka brazil jai bolsonero ay markaa isku dayeen inay u gudbaan xubnaha aqalka baarlamaanka dhismaha aqalka madaxweynaha maxkamadda sare sideedii bishii januari dibadbaxyo ballaaran ayaana waddanka ka dhacay waxaa la faray in milatarigu soo farageliyaan arrintaas si loo baajiyo dibadbaxyadan xoogeystay ee markaa keenay in dalku galo khalqal waxaa lagu eedeeyey arrinta jair bolsonero inuu ku lug lahaa kadib markii looga adkaaday loolankii doorashooyinka waddanka waxaa markan u muuqataa in lagu eedeynayo xubnaha ciidamada iyo si guud taliyaha shaqada laga eriyey in markaa uu aaminsan yahay aragtida madaxweynihii hore ee wadanka jair bolsonaro uuna daacad u yahay sababaha shaqada looga eriyay waxaa uu weyn inuu daacad u ahaa sida la sheegay master bolsonaro oo isagu markaa ka muujiyay walaac natiijadii kasoo baxday doorashooyinkii ka dhacay waddankaasi intii ay socdeen dibadbaxyada waxaa la xiray ilaa laba kun oo qof kuwaasi oo lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin arrimaha ku aadan rabshado ka dhacay qeybo ka mid a ah wadanka brazil maxkamadda sare ee wadanka waxaay dhowaan amartay in la baaro jey bolsonero inuu ku dhug leeyahay deganaansha la-aanta iyo xasiloon darada ay sameeyeen dadka dibadbaxaya ee isaga taageersanaa inkasta uusan dalka ku sugnayn ku sugnaa mareykanka haddana maxkamada sare waxa ay fartay in baaritaano lagu sameeyo kuluglaashihiisa kicinta dadweyne ee iska horkeenka xukuumadda iyo shacabka markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada eed ku dhageysataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sidoo kale hadalhayntii afar iyo labaatankii saace aynu soo dhaafna la hadalhaya baraha bulshada ayaa xubinta qayb ka ah cabdirashiid ibraahim cali iyo maryam cabdulla xasan ayaa maanta si wada jira ah usoo jeedinaya isla hadalhaynta hadii aan ku hormar cabdirashiidow dadka isticmaala baraha bulshada ayaa afar labaatankii saac aynu soo dhaafnay waxay aad u hadalhayeen wiil dhalinyaro ah oo ku shaqaysanaya mootada loo yaqaano bajaajta oo askari ka tirsan ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka ku dilay isgoyska howlwadahaka ee magaalada muqdisho wiilkan dhalinyarada ah markii la dilayay waxaa mootada u saarnaa hooyadiis iyo inan ay walaalo ahaayeen taas ayaana sii kordhisay hadalhaynta yarkaas la dilay dadka ayaana siyaabo kala duwan uga hadlay dilka wiilkan dhallinyarada ah iyadoo lagu eedeeyay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee niza weli kama ay hadal dowladda iyo sidoo kale hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dilka wiilka dhalinyarada ah ee loogu geystay magaalada muqdisho markii lagu dilay iskooskoolwadaa kadib dadka ayaa aada isugu soo baxay halkaana dibadbaxyo ka dhigay qaar kamida ah dadkii soo baxay ee dibadbaxyada dhigay inay waala xirxiray ugu dambeyn inkastoo la soo daayay ee qaarkoodmarn waa mahadsan tahay hadaleynta dhankeygana haddeen eegana dhankay ciyaaraha weeyaan haddeynu ku bilowna kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda cagta liverpool shalay ay wada ciyaareen kulankaasi barbadhac goolala'aan ayuu ku dhammaaday iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool garoonka lagu ciyaarayay aysan bari qurxoona soo bandhigeen kooxda kubadda cagta chelsea sidoo kale fursado badan ayay sameeyeen way ka faa'iidaysan waayeen labada koox barbardhac goolala'aana ayuu ku dhammaaday sida la saadaalinayaba waa noqotay oo kulankaasi barbadhac ayuu ku dhammaaday iyadoona sidoo kaleeto aad iyo aad loo adalhayay ciyaaryahaanka daada yar ee dhawaan la soo kooxda kubadda cagta chelsea ninka layihahdo muqaylo mudrigi oo keliya soddon daqiiqa wax ka yar ciyaaraya noqdayna ciyaaryahaankii iskudayga ugu fiicna ama gambiskii ugu badnaa sameeyey iyadoona leeyahay ninkan muqaylo la yidhaahdo waa nin la qabsan karaya horyaalka bermaliga dhan kaleetana haddiianu eegnana eh, dabcan eh, kulmada ugu xiisaha badan ee maanta jira kooxda kubadda cagta arsenal oo ah hogaanka horyaalka bermaliga iyo weliba kooxda kubadda cagta manchester united ayaa wada ciyaaraya toddobada habeenimo qadar soddon daqiiqa kulankan wuxuu noqon doonaa kulan aada u duxiso badan garoonka arsenal ee ku ciyaarto imaaraati stadium ayaa lagu ciyaaraya kooxda kubadda cagta manchester waxay doonayaan in farqiga dhibcaha ay soo yareeyaan halka arsenal ay doonayaan in markaasi dabcan guulaha ay sii wataan waxaanu ognahay arsenal xil ciyaareedkan keliya hal kulan ayay daro markaa la kulmeen kooxaha bermaliga kulankaasina waxay ahayd kooxda kubadda cagta manchester united marka kulankan wuxuu noqon doonaa kulan aad u xiiso badan tababaraha kooxda kubadda cagta arsenal michael arteta waxa uu shaaca ka qaaday in kulankan uu noqon doono sida finaalka oo kale waynu dadaalaynaa ayuu yidhi sidoo kaleeto hadalhaynta kale jirta waxaa weeyaan man city oo kale waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta wolfis kooxda kubadda cagta manchesity waayadanba waxay ku jireen waayo markaa dabcan iska normal ah inkastoo kulankii ugu dambeeyay kambaaga ay ka sameeyeen kooxda kubadda cagta spors laakiin tobabaraha kooxda kubadda cagta mancity ninka layihahdo beb guardoola waxa uu shaac ka qaaday in ciyaartoodiisii looga baahan yahay in wadada guulaha ay sidaa sii wadaan ayna sii wadaan bandhiga cajiibka ah markii la eego marka kooxda kubadda cagta manchester city waxay doonayaan in sanadkan ay markaa ku guuleysan karayaan horyaalka premier league laakiin waxaa la aaminsan yahay in horyaalka premier league saddexdan oo dhexeeyo man city iyo waliba kooxda kubadda cagta arsenal iyo waliba kooxda kubadda cagta manchester united dhan kale hadana saaxiibayaal eh, ciyaaraha jira haddiinu eegno kooxda kubadda cagta real madrid waxay la ciyaari doontaa caawa eh, kooiyo tobanka habeenimo kooxda kubadda cagta atletica bilbao kooxda kubadda cagta berengeska waxaynu ognahay in kulankii ugu dambeeyey markaa la garaacayay oo guuldaro markaa xanuun badan ay la kulantay kooxda kubadda cagta iyo futus shan iyo toban dhibcood laga jirtana waxay la ciyaari doontaa tobanka habeenimo orobid waan kooxda kubadda cagta atlanta iyadoona haddiinu eegdana kooxda kubadda cagta barcelona way ciyaari doonaan gatafe ayay la ciyaari doonaan sideedda habeenimo qadar soddon daqiiqa ah hadalhaynta ayaanu intaan kusoo gabagabaynaynaa ee saaxiibayaal markaan dhanka iyo weliba qormooyinka sheekada ugu horeysa ee xubinta hadii aan soo qabto waxa lagu bilaabay ninbaa waxa uu iibin jiray caanaha xoolaha oo saafi ah ninku waxa uu ahaa nin aad u firfircoon oo soo jiidashale dadkuna aad u jeclaayeen sababta jacaylku wax kale maahee keliya waxa uu kasbaday qulubta dadkii uu la noolaa maadaama ay aad uga heleen dabeecadiisa wanaagsan ka sokow dabeecadiisa wanaagsan dadku waxaay ugu yeeri jireen xalaal miirato oo micnaheedu yahay nin aan wax qiyaamin ganacsigii ninka waxa uu dhowr bilood gudahood gaaray meel sare oo waxaa soo kordhay macaamiishiisii sida joogtada ah u iibsada caanaha iyadoo xiliyada qaar ay dhici jirtay in caanuhu ay dhammaadaan dadka oo weli saf ugu jira mar hadduu ganacsigii isi soo taray ninkii waxa uu go-aan ku gaaray inuu caanaha barxo si dadka baahiyadooda uu u daboolo islamarkaana uu u helo faa-iido lacageed oo ka badan tan uu maalintii helo haddaba ninkii waxa uu ka dhabeeyay go-aankiisii waxa uuna suurtagelishay in xisaab dheeri ah uu soo xereeyo isla maalintii koowaad ee uu caanaha barxay gobolkii markii uu dhaco ayuu ninkii dib ugu soo laabtay gurigiisa balse inta uusan guriga gaarin ayuu daal dartiis hurdo kula dhacay waa geed hoostiis oo kaabiga ku haya webiga waxauna dhinaciisi midig dhigtay kiish yar oo ay ku jirtay lacagtii uu shaqaynayay maalintii oo dhan ninka hurday ayaa waxa uu yimid daanyeer meel u dhow saarnaa inta uu soo gaatamayna la cararay kiishkii ay lacagta ku jirtay ninkii oo si lama filaan ah hurdada uga soo baraarugay ayaa markiiba ka daba orday daanyeerkii balse wuu awoodi waayo in lacagtii uu kasoo dhigto daanyeerkii inta uu fadhiistay webiga qarkiisa ayuu bilaabay inuu lacagta dhan soo bixiyo qayb ka mid ah lacagtii waxa uu dib ugu celiyey ninkii halka qayb kalena uu webiga ku daadiyey ninkii lacagta lahaa oo ka shalaayay khiyaanada foosha xun ee uu sameeyey ayaa intuu urursaday lacagtii soo hartay waxa uu naftiisa ku yiri lacagta caanaha ninkii caanaha ayay u hartay laakiin lacagtii biyaha biyaha webiga ayaa qaatay sheekadan duruucda ku jirtaa waxay tahay markasta ha khiyaamin dadka adiga kugu xeeran ee ahaw mid alle ku xiran alla kacabsiguna waa muhiim ganacsiga ayuu muhiim u yahay ayaa layidhi cabdikhani gaarana ayaan kasoo qaadana qurmadan maryan waa maasida qormada ugu dambaysa dhankayga haddii aan eegan waxaa lagu bilaabay sidatan wax lala noolaado waxaa ugu qayr badan wardiga alla tasbiixda iyo weliba tahliisha saaxiibka ugu weyn uguna daacsan dunida waa qur-aanka kariimka hadalka ilaahay jacaylka ugu quruxda badan adduun iyo aakhir waa jaceylka uu qofka uu u jeclaado alla acmaasha waajibka ah ee alle dusheenna ku waajibiyey waxaa ugu qayr badan salaada geesinimada dhabta ah ee laguu sheegayo waa inaad allaah ka cabsato adigoon arkin rumaystana inuu asaga ku jeedo ma jirto dadka waxaa ugu qeyr badan qofka ay bulshada afkiisa iyo weliba adinkiisa ka nabad galaan marka qofkaasi noqo adigana si qeyr aad u heshay lagu soo gabagabeeyey qurbadan waxanu ka soo xigana qof baraa bulshada kusoo gala ismaaciil bolle xubintiina waan igintaa saaxiibyaa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqleysan oo qeybka ahayd barnaamij joogaale markan burkina faso haddaan eegnana xukuumadda burkina faso ay xukuumaan militariga waddanka waxa ay markaa fareen ciidamada faransiisku inay isaga baxaan dalkan dhaca galbeedka qaaradda afrika muddo bil gudaheeda go-aankan oo si rasmi loogu dhawaaqay waxaa ku dhawaaqday xukuumadda militariga dalka burkina faso waxay sheegeen in markaa loo baahan yahay in si degdega ah loo dhaqangeliyo go-aanka lagana baxo lagana saaro ciidamada wadanka faransiiska qeybaha ay kaga sugan yihiin wadanka waxaana sida go-aamiyey xubnaha milatariga ah ee la wareegay talada dalka bishii sebtembar warbaahinta dowladda waxa ay sheegtay in gebi ahaanba la laalay sharcigii milatari ee dhigayay in ciidamada faransiis joogi karaan dalkan dhaca galbeedka qaaradda afrika sharcigaa sanadii waxaa meel marisay xukuumadda xilligaa jirtay balse waxaa haatan gebi ahaanba meesha ka saaray xubnaha militariga ee wadankaasi ee uu hogaamiyo kabtain ibrahim troore oo ah hogaamiyaha militariga burkina faso waxaa markan aan arintan ka hadal faransiiska oo iyagu marka aan wax hadala ka bixin go-aanka kasoo baxay xukuumadda militariga ee dalka burkina faso xubna saraakiila oo ku dhow xukuumadda waxay u sheegeen wakaalada wararka e f b in xukuumadda ogadaago aysan marnaba dooneyn in wada wadahadale ay la gasho faransiiska sidoo kalena ay walaac ka muujinayso heshiisyada militari iyo dhaqdhaqaaqyada militari ee la aaminsan yahay in faransiisku ka sameyn karo gudaha burkina faso wadankan waxaa ku sugan ciidamo gaaraya ah, ilaa afar boqol oo ah ciidamo gaar ah oo markaa xarumo kuleh qeybo kamid a ah dalkaasi burkina faso ciidamadan waa ciidamo gaar ah oo dalka faransiiska u dhashay sababahay u yimaadeen wadankan waxaa lagu sheegay inay la dagaalamayaan kooxaha islaamiyiinta ee isis iyo alqaacida oo iyagu qeybo ka mid a ah wadankan dhibaato ku haya wadankan dhaca galbeedka qaaradda afrika waxa uu ka mid yahay wadamada ugu fakhrisan dalalka afrika waxaa hareeyay khilaafaad ku faafay guud ahaan wadanka dhibaatooyin amni darro colaado qabaa'ila ah, iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo ah kooxo xagjir ah iyo khilaafaad kale oo gobolka ka jira dalalkan oo maali iyo ay qeyb ka tahay waxaa la dilay kumanaan kun oo ruux oo shacab ah bilihii lasoo dhaafay dowladduna waxa ay markaa u muuqataa inay wax ka qaban weysay arrimaha maadaama wadankan uu la dhaqaale xumo baahsan sidoo kalena cunaqabateyno saaran ay caqabad ku noqdeen iyadoo ay jirto in halkani ay tahay dalkeenna waxaan dareemaynaa inay muhiim tahay inaynu helno awood madax bannaan oo aynu ku caawin karno dadkeenna waxaan u baahannahay in laga adkaado xubnaha argagixisada ah taasi waxaan ku filan inaga ayuu yiri basamede sawadogo uu u hadlay xubnaha ururada bulshada rayidka waxaanu ka shaqeeyaa arrimaha bulshada haddaba waxaan u baahannahay waqti aynu ku helno arrinta dowladdu waxay u baahan tahay in ay awoodda ku celiso dad dowlad rayid ah ayuu sidoo kale u sheegay wakaaladda wararka a f b boqolaal qof ayaa ku banaanbaxay qeybo ka mid ah magaalada caasimadda ee waddankaasi ee ogadaago waxa ay markaa dalbanayeen in laga saaro ciidamada faransiiska waddanka inkastoo ciidamada faransiisku aysan ciidamo badan haddana waxaa la aaminsan yahay tan inay tahay bilowga khilaaf soo kala dhex xukuumadda milatariga iyo sidoo kale dowladda faransiiska faransiisku ciidamadiisu waxay ka howlgalaan dalal badan oo dhaca galbeedka qaaradda afrika oo iyagu la daalaadhacaya ee dhibaatooyin ku aadan arrimaha maleeshiyaadka islaamiyiinta ee hubaysan ee isis iyo sidoo kale dagaalo kale oo qabali ah waxaana arrintaa inta badan caqabad ku noqotay arrimaha ku aadan jiritaanka iyo xasiloonida waddankaasi markan ukrain haddaan eegnana ukrain waxa ay leedahay ruushku waxa uu geystay dembiye dagaal oo karana bini-aadanimada waxa ay sheegeen in baaritaano la helay ay muujinayaan in la helay wadareedyo lagu xasuuqay dad rayada oon waxba galabsan arrintan waxa ay dhaleecin dusha kaga tuureen ciidamada caloosha dushaqeystayaasha ee ruushka uu taageero ee wagner-ka loo yaqaano waxa ku tilmaameen in loo baahan yahay hay-adaha caalamiga ah iyo hay-adaha xuquunisaankuba in arrinta ay wax ka qabtaan mukhailo podlyak oo isagoo ah la taliyo sare oo ah madaxweynaha waddanka ukraine valadimir zelenski ayaa sidaa shaaciyey waxaynu dareemaynaa mar weliba oo dibudhac u yimaado in ay badan karto dhimashada dadka ukreiniyiinta ah ayuu yiri ilaa konton dal oo kamid ah dalalka reer galbeedka kuwa dhaca qaaradda yurub iyo dalalka kale ee markaas saaxiibada la ukrein ayaa waxa ay isku raaceen maalinimadii jimcada ahayd in ilaa eh, balaayiin lacaga la siiyo wadankan ukrain si markaa looga taageero arrimaha milatariga sidoo kale dalalka qaarkood waxa ay yabooheen inay bixin doonaan agabyo milatari oo ay ka mid yihiin qalabyada difaaca cirka taangiyada dagaal ee casriga ah dalalka waxaa kamid ah mareykanka iyo ingiriiska iyo faransiiska halka jarmalku laftarkiisa isna uu ballan qaaday inuu bixin doono taangiyada dagaal ee muhiimka ah dagaalada arintan waxaa markaa ay ukrain codsanayaan in la dedejiyo bixinta taageerada militariga la siinayo si marka isaga caabiyaan duqeymaha iyo dagaalada kaga imaanaya ruushka waxaan u baahannahay in la dedejiyo fulinta go-aankan mar weliba uu dib dibudhac yimaado waxaa badan doonta dhimashada dadka ukreiniyiinta ayuu hadalkiisa raaciyey la taliyo sare oo ah xafiiska madaxweynaha ukrein valadimir zelenski ukrein sidoo kale waxay sheegtay in muhiim ay tahay in jarmalku ay ka helaan taangiyada nuuca casriga ah ee dalka ay u isticmaalaan arrimaha horumarinta ciidamada militariga iyo dagaalada tooska ah waxay arintaa tilmaameen inay muhiim u tahay inay u heli doonaan markaa inay iska difaacaan duulaanka ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee latviya edgris rinkevix isna waxa uu bartiisa twitter ku qoray in dalalka baltiga loo yaqaano ay iyana bixin doonaan taangiyada iyo hubka kale ee casriga ah ee laga maarmaan ku ah in ukrein ay isaga celin karto dagaalka iyo duulaanka kaga yimid ruushka dagaalka ruushka iyo ukrein waxauu ku yahay muddo sanad ah ma jiro ilaa haatan wax horumar ruushku ka gaaray marka laga soo tago in waqtigu dheeraaday uu la kulmay ruushku dhaqaale burbur iyo cunaqabateyn ay saareen dalalka midooda yurub iyo reer galbeedka iyo sidoo kale inay ka barakaceen wadanka malaayiin qof oo kamid ah dadka ukreiniyiinta kumanaan kun oo ruuxna ay dhinteen barnaamijka walaad degeysanaysaan idaacadda kulmin waad nagala socotaan saaxiib qaybihii dambe ee barnaamijka oolaa degeysanaysaan markan waxaad kuso dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay gabay aniga abwaan kale aan ku dhafarnay oo dhirir badan baan hayaaye aniga keligay dhegayst arrankoolow waxaa soo wadaa medad badana war cabdulowhayga dhexgeline dad balaaya qaadoo hunguri baaba'shaan nahaye bes intaasaan ku soo koobayaa yaanan sii badin dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dheregne aryaa dhulku ha kula xadreeya waa laysku haystaa dhulkan qodina ma kartide dad balaaya qaadoo xabadulaysayaa nahay war runtinaho meel biyaal hunguri jeeyaleeri hayehe madeeyow jeey miyaad haddana beriga warka iiga dhartay war soomaali allah badbaadiyo balaayadana allah ka qabto laakiin waxaa la yidhi ummad aan danteed garan darxumo kama baxdo war kalemaanay waxsanaa ilaahay laga rajeeyaaye dalkoo nabadoo dawladnimiya sharaf lagu damaashaado oo diintiya sharciga lagu dhaqmiya duugga dhaxalkeenna nabaddiidkii baasiya dulmigii jeer la dabargooyey midnimana dadkaygii hantaan daaqad ka arkaay war waxaa la yidhi gurigaaga iyo kuwa geesaha oo kula gudboon gacalkaaga deris yuugabaad ka dhigan oo galaafannina ruux soo geliya garan waa ka eg war askari kastoo shacabka dhibaato u geystaa garawaagiibuu gacan siinayaa war shabaab lama garan weyne maxaa loo gambanaya waa su'aal gedmada maxaa lagu gartaa ninka goobayow hadduu kaa gedmaday gafur duuban iyo il guluus ahaa cadow lagu gartaa war nabayaanu waxaan la yaabanahay ciidanka shacabka beegsada talow yay u shaqeeyaan warwar ma haysiine ardaydii sanadkii dhowaa dugsiyadii sare ka soo baxday mid ka mid ah ayaa masar waxbarasho ka helay kadib nin masaari ahaa wuxuu weyddiiyey keefi ashaab oo uula jeedo wiilka dhallinyarada oo xaaladaada ka waran ninkiina isku naxay eh. oo wuxuu ku jawaabay eh. war shabaab kama warrami karo wargooyin waxba ma ogdiine eh. kristiyaana rulaadda shabaab uu la ciyaaray arrinbaw isaguina kuwii xumay masfara gishte wah may usu kufaylahaay war markaasoo kale danab inay aragtaa fiicneed war ninse inay soo sheegtaa ka horraysa war haddaba sow lagama yaabo inay iyagu soo arkeen wargooyin waad falantihiine ah. kooxda alnasri ee urulaadda ku biiray ah. iyo kooxda al-shabaab ee sacuudiga ka dhisan baa wada ciyaaray soo sheegis nooma baahnoo dishaashadaha caalamka o dhan baa laga daawanayey oo shabaab shacabka soomaaliya dadka ku qalaya sacuudiga naadi sborts dheele ka yahay war hadda ka hor nin reer dhagax buura waxaa loo diray inuu soo basaaso ururka al-itixaad beriga etoobiya la dagaalamaysay kadibna wuxuu daawaday tiifi afka carabiga ku hadlaya oo ka sheekaynaya itixaadkii midowda soofiyeti kadibna intuu yaabay ayuu yidhi aga awowgood la gubtiro badana ruushna ma joogaan wardoonayinka boosow adiga laftaadaan war hayne ruushka iyo yukrain luqunta iskula jiraan halkaana ka bilowday baa la yidhi tartankii taangiyada waxaa kaloo ka soo baxay calooshoodu shaqaystayaal aan ka gebanaynin meeshii loo diro marka hedega'ayna kaanaan shaqo tagne warnamiyaw dambuuto daabjiidase leereegamadagii yukrainshani walgiibiyey wiil bajaaj wataa askari ku dilay iskooska howlwadaag hooyadiis iyo walaashiisowna bajaajta ku siday kadibna dadki goobjooga ayaa inya camashoodayo xanaaqayaa bannaanbax sameeya kadibna ka daroo dibi dhalaa ciidankii ka dhigeeno lama kaleyba ku dilay geleen cabdulow ma la soo qabta askartii falkaa geysatay aryaadhaha kuwaasoon lasoo qaban horta wax la aqbali kara ma ahan laakiin haddaan la soo qaban waa uun hubaa in la dhihi doono waa lagu daba jiraa war askarta dishay bajaajilayaasha ma waxaa u daarnayd daaqadda xidhan fur soo deg maarkeedka meeshaada istaag bajaajlaha bartiisa ku celi bacbac ka sii war mushkiladda soomaalida haysata waxaa ugu weyn askari shacabkuu ilaalin lahaa dilaya war howlwadaha keliya maaha meesha dhibaatadu ka jirtee degmada garasbaaley shacabkii waa cabanayaan waxayna dhaheen maalin kasta dadka waa la dilaa waxna layskama weydiiyo askar iyo maleeshiya tuuta gashatayaana eber ka dhigay isbaarooyinna waa u sii dheer yihiin kuwa jidka marahayana xabad ay ku furtaan dharkeellan iyo wadajirna afduubaa laga sheegaayey war xaafadda tarabuunka degmada hadan war kow iyo labaatanka oktoobar miyaa lagu xusay war maalinta dhallinyaradu waa shan iyo tobanka may war siddeedda maarso wax ma ogidina waa qoondada haweenka aryaadhaha aniga tarabuun waxaa iigu dambaysa banaanbixin la yidhi adisaba baa lagu soo dukahaa ciidda abwaanguurana waa tuu ka gebyaayey wareedhahayo warka waa iga dhex gasheen tarabuunku meelaha abni darada looga cawdow ka mid ahaa war calaa kulli xaal askari kasta oo shacabka dhib shabaab uu u daneeyey ciidankiime ma dadku cunay maku cadowgiyo cidso maagtaba u ka celila aboowe majimba majaamba misaajaha wareer bay arrinteennu joogtaa war kalamaanay waxaa la yidhi booliska iyo bulshadu waysu baahan yihin war idinkoon isdaalin horaa waxaa loo yidhi booliska afrikaanka waxaa la baraa sida wax loo toogto booliska carabta waxaa la baraa sida wax loo cuno booliska reer galbeedkana waxaa la baraa sida wax loo jeebeeyo markaa shaqaystaane kaleexda war goonayn booliska hindigu ah markay wax dhacaan kadib bay yimaadaan war booliska bulshadan baahantakaan baabi'iyaw meekaan badbaadiyaw laakiin waxaan caqliga bilowaadmigaba ku jirin dadka in xabad lagu kacsho xabadna lagu dejiyo war horaa waxaa loo yidhi xabadu xal maahane sidee xeega lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan war calaa kulli xaal adinkoon isdaalin askartii hore dilaalka foosha xun u geysatay waa gacanta lagu soo dhigay toogashana lagu xakumay marka maanta kuwa weli dariiqii ku socda see ugu dhiiradeen ma garan waayeen dariiqiya adinkana laydin marinayaa sharciga ahaa war kuwii hore waa la xukumayo weli lama toogan war nin lagu xukumay waa dhintaye ma waxaan welwel ahaynba u hadhay war ninkii sameeyey qoriga ake furtisaman ee soomaali bar ka qaba kalaashnifog ee raashiya u dhashay markuu yaraa wuxuu ahaa sabool kiina isagoo taajir ah u geeriyooday war kalaashnikoofoo la weydiiyey qorigaad samaysay dad badan buu laayeeye ma ka murugootaa wuxuu isku difaacay waxaa dembiga leh qofkii qasnaad rasaas ku gurtay kadibna qoriga ku xirtay kadibna cabbeeyey kabacdi ammaanka u furay qof ku jeediyey dabadeedna riishadda qabtay weliba laba tayn bay leedahay ee u dhammaystiray kadibna ku dilay sababtoo ah intaasoo habraac baan u sameeyey buu yidhi aryadhaha ama ah ka kitaabka ka kor baryeer ambaha ka hoos mariyeen nimankina baadiidahay nacab nuuxuusaayay naqdeen nimankina baadiidahay nacab nuuxuusaayay naqdeen tala loo soo jeeyey ciidanka lagu dheelmado waxay leedahay koow ciidanka deegaanka waa inay difaac ka galaan hal kilomitir meel ka baxsan magaalada cadowga laga qabsaday weliba dhifaysyo kala fogfog meelaha laisdhihi karo al-shabaab way ka soo weerari karaan labo haddii ay jirto magaalo u dhow magaalada la xureeyey taasoo ay shabaab ku sugan yihiin waa in ciidanka aysan midda la xureeyey ku ekaanin oo dagaal qaadaan haddii kale beddelkeed cadowga ayaa isu soo aruursanaya goobtaasi saddex waa in ciidanka laga mamnuucaa balwadda uu ugu horreeya qaadka kaasi oo keena dhafar xilliga hore habeenkii ah iyo jiif waa berigii ah afar waa inaysan gawaarida dagaalka hal gob laiskugu geynin taasi oo keenta in gawaarida hal meel ku gubtaan gurmad la'aanna ay dhacdo shan xerada ciidanka waa in laga ilaaliyo shacab wax xog ah ka gudbiya lix meesha ciidanku degan yahay waa in ilaalo fog dhinac weliba ka jirtaa toddoba xerada ciidanka waa inay ku wareegsan yihiin godada aysan baabuurta ka soo gudbi karin oo xerada ka fog sideed waa in ciidanka laga mamnuucaa mobaylada loo yaqaan smartfoniska ee mar waliba ay ku mashquulsan yihiin war intaasoo talaa ah hadday diidaan naftooduna ma noola dadkay difaaciyeenna ma noola naw war waa idinka talooyinka bixinayee gormay kalamaan khubarada milatari noqon war intaasoo talaa ah hadday diidaan mid kalaan ugu sii daraynaaye difaaca ugu wanaagsani waa weerarka aqligii wanaagsani <laughs> itaalinuu ka roon yahay baleego <laughs> baleego <laughs> u fiirsadaa war kalemaanay war ma haysiine jubbaland gulufkii xoraynta dalku waa ka bilaabatay maantana waxaa la sheegay inay qabsadeen deegaanka jannaay cabdalle degmada jamhamana kaabigay u saaran yihiinaa layidhi hadda war ma haysiine mar dhow waxaan rajaynayaa inaad maqashiin awowgoodla gubkii bu'aale eegga waa kala wareegna adduunyadu wareeriyo walwal iyo dhibaatiyo alla waya badanaye war waxaad ka tagtay wadka waad ku samiirtaa wixii muuqda waa qabo wahay waa tanoo kale aryaadaha war hee ma haysiine ra'iisul wasaarihii ingiriiska waa la ganaaxayaa la yidhi cabdullah war ma hayside boris johnson oo ah kii la yidhi habraacyadii koronafirasku ku xadgudbay xilkiisana saas ku waayey wargooyin ra'iisul wasaare xamse sharci ma jebin lamana ganaaxi karo dhexgelina raysul wasaaraha ingiriiska rashiid sunaaq waxaa la yidhi baabuurka isagoo iska saaranoo suunkiiba u xiraynaa la arkay kadibna shan boqol oo bawnaa lagu ganaaxaa la yidhi hadda inuu iska bixi karaan u malayha war qolada raysul wasaare ganaaxday ma falan yihiin xoog badana war horaa waxaau maqli jiray abkay doolli dilow qof nool maasu daahaa war raysul wasaaraha waxaa la yidhi waa hindi afrika ka yimide eh. ama qabyaalad loo ganaax war haddii lagu cadgudbay muw idaacadahan kacawdo war war mahaysiine kalamaanay gabadhii raysul wasaaraha niyuuselan ahayd oo markii muslimiinta masaajidka lagu weeraray tii la ogaa dhigtay maanta waa iscasish naftarkayga oo soomaaliya joogaana ka xumaaday oo ma qaraabaa tihiin waranu gabadhaa waxaan ku xasuustaa iyadoo cunugeeda xambaarsan bay ka qayb gashay shiirkii qaramada midoobay kadibna iyadoo miiska fadhida ilmi yaraa ooyey innagana gabadha agaasime laga dhigo ilmaheeda markaasaa ugu dambaysa odagana warkii haba sheegin aagah wargooyin dhow wadlagubku gabadha mamuushin bay ka keeneen muswakadeena aryaanaha ma maamul goboleedyad yaa yidhi kula shaqaymayno war kale maanay dad falanaa tihiine gabadhu iyadoo ooyeysay iscasishay yaa xaal lagu dhifta gabar ooysay waa xaal war wax laydinma sheegi karee waxay tidhi qoyskaygii ayaan firaaqa u waayey shaqadii qarankana ma diici karo haddaan isku wadi waayey waa ka tanaasulay waana iscasilay hayehe qaranka miyay qoyskeedii ka dooratay warwaagii niyuziilan masaajidka ninka dadka badan ku laayey ee raysul wasaaraha hadda iscasishay naxariis badan muujisay abwaanguuroo ka gabyey wuxuu yidhi aadmiga adduunyada ku nool kala aqlaaqroone caqli iyo aqoon kala fogo kala ammaan badane axmaq aan waxgaran baa jirooo aragti dheerayne doonal aynigiisiyo kuwa amarka soo siiya odayaal doqoobaa nacayb uurka buuxiyeye niyuu ziilan inanta maamushiyo edabsamaanteeda xigmaddiyo awooddiyo kartida ee bahay geliyey iyo waxa taraam la horreeya aad u kala dheere macnihiiyo ujeeddada haddaan idiin ogaysiiyo masjid laga addimay duul muslima oo ku soo ururay aqalkii rabbina soo galoo waajib oofinaya argagixisadii weerartiyo siday u eedaysay iyo arxankii ay muujisaan cidi iloobayne andren hoggaan aragti wacan ayaa loo aqoonsadaye allahayow islaannimo ku beer waa qof caaqilehe soo hanuuni eebbow oo ka yeel addoon amarka kaa qaata ninka hadda waddaday hanuunkay ku socota ahaanoo malaynaa waryaana kalamaanay gabadhaas laysku raacinay gabarh fiican tahay ee warka guure ma gaadhin war ma falan tahay ma guura af taqaana oo hadday af muxuu iska oominaayey war aniguna waxaan ku danay war kalamaanay abdheed ma tihiine maarmahan beledkii arligii oo dhan wardaxaashi ninkeedaa qabsaday nin la yaabayna wuxuu yidhi wardaxaashi ninkeedu dadka ninka kama waalin warar sow kuma beerin anna sow ma war doonin wakhti dheer dabadiina warkasaan ku ogaaday inleen waaba nin waalan warwerdahanshiduusinsheegasan warjahayidin nagday reer koonfur galbeeda war abwaanqalii faarax ayirna wuxuu yidhi weliyaheenni jamaaloo la weyddiiyey darraato wardaxaashi ninkeeda waxa uu ku jawaabay waa wasiir alcadaalo wadhafiyo shimbirihii warisuma hayaani wayaragnimalaaan wargoyin cali xaraado la yaabay jamaal wuxuu yidhi marka uu leeyahay xafiiska ra'iisul wasaaraha soo wacay asagu ma jabaan bu ahaa qofkii soomaaliya soomaaliya waa iman karaaye mise dembi buu isku oga war koonfur galbeed war maku haytana madawiine xasan sheekh golaha wasiirada koonfur galbeed ashir gadoomiye warmadayow somalilan war uma hayside diiwaangelintii way ka socotaa war naftigaagu gabaasow adigaan war ka hayne berbere waxaa lagu qabanayaa haa layidhi dhoollatus dowladda maraykanka hogaaminayso oo soddon dowladood dowladood ka qaybgelayaan soddonkaasna soomaaliyaa ka mida war dhoolatuska maraykanku ku qabanaya somalilan shaki weyn baanu ka qabnaa sababtoo ah soomaali weyn buu ku soo daray midnimana waa tii lagu kala tegayo mar hore lagu heshiin waayey aryaadhaha samigee cabdullana waxa uu yidhi wada jir waa la diidayo waa nin walba yawaayihiis wada jir waa la diidayo waa nin walba yawaayihiis war kalemaanay dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalemaanay war ma haysiine bishaaraan idin hayaa bilkayr dhaa aroos wadareed maa jiro war meelay uga dhegan tahay qoysaskii arigooda shabaabku gumaaday ayaan dhoweed lotari maa soo baxay wareedhaa dad falanaa tiinahana wareerinine taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa ayaa arigoodii arig ka badan guddoonsiiyey wuxuuna yidhi ciidanka xoogga dalkaa idinkugu deeqay war jenaraal daawyare maadan dhehlid marka war qoysaska ariga la siiyey ma dheheen galladdaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay aryaadaha adduunyada waa ayaanba ayaanaa la yiri waa xijaabtoo tii alla u timid banaankii allaha u naxariistay maxamuud xaaji cali gaaywarow la dhihi jira wuxuuna ku xijaabta gaaywarow naftirkeeroo shabeellada hoose ku taalla hadda ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii jinna inuu ka waraabsho war allah u naxariiso fanaankay waxaan ku xasuustaa gacaaladaydii gacaaladaydii gacaladaydii hay gowracdii gartaa u daaya xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo wahayd barnaamijka ogaal gudahaan waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal waad kala socoteen karen anigoo cabdicasiis saciid beerada barnaamijka idla socodsiinayey cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsameynayay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo